maxshuuruuna waa laydinsoo uruurin ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa laysku kiinkeeni xufaatan idinkoo cagacad oon kaba qabin jamcu xaafin waa ruuxa kabala'aanta ee cagacadba xaafiga la yidhaahdo waxaana lagu jamciyaa xufaad curaatan dhar aan qabin oo qaaqaawan jamcu caarin hurlan balagle oo hanjafkii ku yaallo jamcu aqral aqral baa hurlan lagu jamciyaa ruuxa aan la gudin ee qundulku ku yaal ama balagtu ku taallaa la yidhaahdaa aqralka hurlanna waa lagu jamciyaa inakum maxshuuna ila allahi subxaanahu wa tacaala xufaatan curaatan hurla kamaa bada'na awala khalqin uunkii u horreysaanu ku bilownay baa nucuuddu ku soo celinaa ruux walba ruux walba sida uu ku dhashay ayaa lagu soo celinayaa adoo marka qaawan ila adduunka adoo qaawan baa timid oo cagacaddaanoon kaba qabin baa timid adoon gudnayn baa timid wacdan calaynaa waa yabaho ya saaranoo ilaahay wuxuu idhi hawsha ayada inaannu saa yeello waa hawlaannu ballan qaadnay innaa kunnaa faaciliin annaguna sidaa waanu yeelaynaa in axad walba sidii lagu abuuray lagu soo cesho lays soo ururiyo banka qiyaama la iskeeno waa ballan ilaahay aanu qaadnay rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay alaa wa inna awala alkhalaa'iqu uunka midka u horeeyo yugsaa la arad baxsho dhar loo xidho maadaama qubuurtii laga soo dareeriya iyadoo la qaawan yahay oo cad yahay oo hanjafkii dadku ku yaal hooyadana caaishata nabi allow haddii maalinka banka qiyaama la qaawan yahay rag iyo dumarku soo is-eegi mahayaa wuxuu uhi caaishoy arrintuusaa waa ka kulushahay xilli cawre iyo la ysfiiriyo hawshu waa ka culusta ruux kan shalladan oo miyir qaba oon dhib haysanin baa dad daawada marka laakiin markay naftu halkaa kuu timaadoo ishu dhiigto waxa ku horma bini'aadama ma bahalba naftada waxanka inaad xusuusanaysa ma jiraan caruurtaad ka carari sidii waagii la isqixinhaya soomaalidu islaynaysay nin baa maxaa la sheegaa in asagoo meel tuula a ah jooga ninka anugu waa arkay sheegi maayo laakiin mar baan sheegaa laga yaaba wax badan baan sheegay asagoo maqaaxi ka shaqaynayo darmuus hayo oo shah shubaya iyo xabad bilaabatay oo qolyihii somaaliya islayna mooryaantay soo galeen tuuladii xaggii xagga baroon iyo laysla istaagay oo alaab laisku daldalay qiyaamihii inuu qumay buu mooday darmuuski orodku la booday markuu libayo kenya marahayunbuu arkay inuu darmuus wato inuu darmuus wato waxyaabihii adduunka dhacay wey qiyaama marka maxaad moodaa ya waxaa indha iga saaraanuu haweenaydii tuulo joogto lagu galay ee ilma yaroo u jiifay qaada ay jiro la barkin bay la booday dhexda markay maray aragta inay barkin wadato ilma aysan wadan taqriiban labaatan kilomitr dibbaa habeen loo doonay baabuur intii la qaatay gurigii la tagay ilmihii la soo qaaday hooyaa ilmaheed intay ka carartay waxay moodaysaa inay wadato ilmihii maxayna wadataa barkin marka markay hawl culus ku qabsato cawro ma jirto wax la yidhaahdo cawraa la eegiya hawlaha waa lagu kala tegay yaa caaisha alamru ashaddu min dalik in la way ka culus tahay alaa wa ina awal alkhalaa'iqi uunka ka u horreeya yugsaa la arad baxshe dhar loo xidhay yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo ibraahiimu nabiyulahi ibraahim weeye khaliil اraxmaan fii riwaaya ibraahiimkii ahaa ilaahay xabiibkiisii khaliilkiisi ahaabaa marka u horaysa marada lagu qabanaya axad bini aadana ama jinna asagoon la arad bixinin baa ilaahay subxaanahu ibraahim alkhaliil cawradiisa rabbi asturaya subxaana wa tacaala riwaayaadkan waxay caddeeyeen salidabkii saxaabadu yidhaahdeen waxaa sidaa loo yeelay waxaa weye waa axadkii u horreeyey ilaahay dartii loo qaawiyey axadkii u horreeyey ee isagoo diinkiisa lagu dhibay dharka laga dhigay buu ibraahim ahaa maalinkay shayaadiintii gaaladu gubahayeen dabka ku tuurahayeen ayaa nebiyulahi ibraahim la qaawiyey oo dharka laga dhigay isagoo caddaysimaa oo murya gacana dabka lagu tuuray saa maalinka qiyaama axadka u horreeye la arad bixiyo noqonaya abaalgud ilahay u siinaya ibraahim alkhaliil marka wixii laguu dhibay diinkaada abaalgudkaasuu leeyahay alaa wainahu sayujaau waxaa la iman doonaa birijaalin rag baa la iman doonaa min ummati ummadayda ka mida fa yu'hadu bihim waxaa lala qaban daata shimaali dhanka bidix baa lala aadayaa fa aquulu waxaan odhanayaa yaa rabbi rabbigoo asxaabii wey waa ummadaydii waa dadkaygii fa yuqaalu waxaa la odhan innaka laa tadri nebi allow ma ogid ma axdauu waxay daba gadaal ka keeneen bacdaka adiga gadaasha ma axdauu waxay soo darriyeen oo diin la'aana weeye bacdakada ee gadaasha fa aquulu waxaan odhanaya kamaa qaala cabdu saalix addoonkii wanaagsanaa siduu yidhi baan ku jawaabahaya wa kuntu calayhim shahiidan allow marag baan ka ah waxay samaynayaanoo waa la socday maa dumtu fiihim intaan dhex joogay falammaa tawafaytanii kunta anta raqiba calayhim waanta calaa kulli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiiz alxakiim ilى qwlihi tacaalى alcasiiz اlxakiim fayuqaalu lii waxaa laygu odhanayaa inahum lam yazaaluu kuwaasi aad u yeedhateed moodaysa inay muslimiin yihiin ma aysan ka zuulin ma aysan daynin kamaysan hadhin murtadiina inay u noqonayaan calaa acqaabihim raadkooda ay dib u qaadayaan gaalay ahaan jireen way soo islaameen kadib raadkooda bay dib ugu noqdeen raad aroryaad bay dib u qaadeen lam yazaluu maysan ka zuulin murtadiina inay noqonayaan calaa acqaami cidhibtoodii iyo raadkoodii ku noqonayaan mundu faaraqtahum intaad ka soo tagtay laga soo bilaabo muttafaqun calayh qurlan waxaa loo jeedaa ay hayra makhtuunin kuwa aan gudnayn alimaam qabiisa bnu cuqba oo xadiidka wariya oo ardaygii sufyaan athawri ah bukhaarina uu ku sheegay fii saxiixi raqamka markii la weydiiyey kuwaani maxay ahaayeen wuxuu yidhi hum اlmurtaduuna aladiina اrtaduu calى cahdi abi bakr radi allahu tacaala canh abu bakr waman macah murtadiintii weeye qolihii nabigu islaamka ku ogaa ee remiiga u badnaa ee islaamka muujisanhaya kadibna nabiga iyagoo islaam muujisa uu ka xijaabtay weye kadibna dib u ridoobay ee ku jihaadeen ilan ilaa imtixaanku dhacayo munaafiqiin iyo kuwa islaam sheeganaya murtadka ahaa islaamka la soo xaadiranaya murtadkan waa laba qaybood oo inaga soo maray murtad muntasiba iyo murtad hayru muntasiba la yidhaahdaa nin diinkeennii ka baxay oo la yimid qodob iyo xubin uu diinka kaga baxa la yimid dembi uu diinka kaga baxa la yimid xaggana isu haysta inuu muslim yahay oon asagu aaminsan inuu gaaloobay oo isla quman oo muslim baan ahay kuleh xaggana murtada murtad la yidhaahdaa ninna waa nin diinka ka baxo ku gacansiloo waaba ridoobayba yuhuud baan noqday kiristan baan noqday buudiyaan noqday bakti buu meelaha la taagan yaha waaba naga kaana waxaa leehay murtad hayru muntasiba kuwa marka murtadiinta muntasibiinta ah ba bacda hore muslimiinta ahlu tawxiidka lala soo xaadirinaya sida munaafiqiinto kale kadib ba la kala bixi doonaa marka xaajada qaybtooda hore weeye markuu nabiga ku khaldamayo uu moodayo kuwaa inay yihiin asxaab iyo muslimiin uu loo caddaynaya sida ay salaf ku fasireen baana saxa qolyaha shayaaiinta shiicadae u daliishada saxaabo waaweynoo muhaajiriina ansaaraha ridoobayna waa beenalayaal lama iyagaa murtadiinah ninka murtadkana dadko dhan murtadiin buu moodaa naagta xuni gabdhaho dhan ba inay xun yihiin ayay moodaa tuugu dadko dhan tuug buu moodaa uu ka wada shikii khaainka marka dembiga qabee mujrimkaa ummadda ahlu khayrkuu tuhmahayaa marka waxa raafidada ee shiicada la yidhaahdee bakhtiga warkooda laga baxay sida ay salaf ku fasireen baa saxa maxalu shaahidku waa maxay meeshaa dambe fainaka laa tadri ma axdau bacdaka wey ila wuxuu ahaa in la ilaaliyo sunnada nebi maxamed iyo agab akhlaaqdiisi iyo aadaabtiisi iyo anshax islaamka la dhowro wey ninka sunnada dhowri waaya waagi dambe kii ridoobay diinka ka baxa weeye nabiguna marka dambe ka beri noqdo fa aquulu suxqan suxqan riwaayaka xadidka ad garanaysaan falyaxdar ilan yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun alim waa inaga soo maray marka sidaas weeye sunnada ha la ilaaliyo diinka ha la dhowro ilahay laga xishoodo shareecada ha lagu dhaqmo alxadii alxaadi cashar xadiidka kooyo tobnaad can abi saciidin اkhudri radi allahu tacaala canhu cafwan eh, can abi saciid cabdillahi bni mughafal almuzani radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu naha rasuul اllah rasuulka ilahi baa ummadda ka reebay can اlkhadfi faninka in lasaniino oo intii dhagax yar aad qaadood farya suul ku qabata aad sidaa tidhaada faniinka waa la yaqaanaa ayb ama marka qori ha lagu jiido ama far iyo suul ha lagu qabte naha can ilkhadfi faniinka iyo farganka laysku tuurayu nabigu ummadda ka reebay wa qaala wuxuuna nabigu yidhi xumaantiisa waxaa ka daran manfaca la'aantiisa innahu laa yaqtulu sayda ugaadh ma dilo laguma gabraarto laguma ugaadhsado walaa yankau lcaduwa cadowna ma dhaawac wax ma taro cadowna wax ma yeelayo cadow kaama caabiyo wainahu yafqaw lcayna ishana waa ridaa ishana waa ridaa haddee ilig buu oo ishuu ridi dhibaato meesha la fadhiya wayaksiru sinna ilagana waa jebiyaa muttafaqu calayh nabigu inahu laa yaqtulu sayd laguma ugaadhsado ugaadh ma dilo walaa yankau lcaduwa cadowna ma dhaawaco dhib ooma geysto cadow kaama caabiyo wainahu wayafqau lcayna ishana waa ridaa waa soo tuuraa wayaksiru sina ilagana waa jabiya muttafaqu calayh wa fii riwaaya anna qariiban libni muqafalin nin xigaalo u ah iyo ah ibn muqafal cabdullahi ibn muqafal khadafa wuu fanintamay nin dhallinyaro ah oo uu adeer ugu aadanaa ayaa faniin tuura ama ugu aadanaa fa nahaahu saxaabiga baa iska daa qaala wuxuu ihi saxaabigu ina rasuul اllahi sal lay slam naha ummadda wuxuu ka reebay can ilkhadfi faniinka farganka iyo faniinkan ummadda dhexdeeda muslimiintu isku tuurahayaan nabigu waa diiday wa qaala wuxuuna yidhi nabigu fii tacliilihi xukunka markuu nabigu cilaynayay inaha laa tasiidu saydan ugaadh ma ugaadho laguma gabraarto oo laguma gamuun iyo xabad oo kale maaha inaha laa tasiidu ma ugaadho saydan ugaadh ma qabato wax kama tarto uma caada wiilkii baa ku laabtaa hawsha isagoo kala hadlo xadiidku u sheegayba haddana maalin kale arkay isagoo fanintamay faqaala saxaabigu wuxuu uhi uxadiiuka waxaan kuu sheegayaa ana rasuul اllahi sal slam waxaan kuu tabanayaa rasuulka ilaahi naha inuu ka reebay canhu can ilkhadfi ummaddu inuu ka reebay uma cudta takhdifu haddana waxaad ku laabatay inaad faniinka weli dabada hayso laa ukalimuka abadan weligay oo dambe kula hadli maayo wax dambeoo ina dhex maraya ma jiro wax dambeon kuu sheegayo oon ku taaranaya ma jiraan waxaa riwaayadka qalan sheegaan iyo salafkuba sheegay inuusan weligii la hadlin ilaa uu hawshaa ka toobadkeenaya uu yidhi ilaa ad ka toobadkeentood ka noqoto kulama hadlayo cabdullahi bn cumar baa wiilkii sidoo kale ku yidhi nabi maxamed baa dumarka yidhi gabdhaha muslimaadka ee asturanay xijaaban hadday dhan cishaan soo tukanaynaa ha loo ha soo tukadeen jamaacada yaan loo diidin wiilu cabdulaahi dhalay oo la odhan jiray wuxuu yidhi nabi maxamed haween qumanoo khayr qabuu ogaaye kuwa anagu waxbaa sike ee walle anugu aabbow aduu haweenkaada gabdhahaada fasax buu laakiin anugu to aan dhalay ama ii dhaxday habeennimo bahalla guurayn mayso masaajidna aadi mayso war ma xadiid nabi maxamed baan kuu sheegayaa markaasaa ara'aytaya anugu xayrata la timid haa weligayo dumbe kula hadli maayo buui wuu gooyey famaa kallamahu xataa maata cabdulahi bin cumar wiilkiisi ilaa uu geeriyoodo lamuusan hadlaynin si walba intuu yeelo quray soo kaxeeye reer bani cadi hawsha waan joojina aabbaha lagala hadlo waa diiday haddayba sunnadii nabi maxamed aad ku soo celisay wiilba ima tiid bur aniga isarki mayna adduunka lagu kala tag oo inaad go-aanka qaadataa la laakiin inagu dhibkana waxaa weye diinta lagu tunto iyo haddii sunnada lagu ciyaaro xoog yar danqanaysa kayna inoogu fiican war ma waalantaha bal soo reebo aakhri adduun kala badane keena ugu ron baa ka kala damba kama laha laakiin ninkaad aabbihii ka hadasha ama qoyskooda ama abtirkiisa ama aad tiraa ni waxaa la sheegay inaadan nasab ahayn qodolo kale aad tahay intuu noolya kula hadli maayo intuu noolya cuqad dadku kuu qabahaya adugu nasabkooda taaba wax ka sheeg kala dhimate kala guurte si walba haddii la xataa isu iman maysaa ninkan waa nin xun buu taagna maxaa jira dadku qodqadaa baa layidhi anagu wax ka sheextaa dhihi maayo saas ugu wareegaysa laakiin diinkoo lagu tuntay dankama laha ma diiro ma waa dameer waxaa ku jira marka xadiidka inay sunno tahay hajru ahlilbidaci dadka diinta quursada ama sunnada ku tuntay in laga hijroodo la gooyo oo goyntaasi ay diin tahay oo alla loogu dhowaanayo axaadiista odhanaysa dad muslimiina inay kala maqnaadaan ma bannaana saddex ber wax ka badanna waxaa laga wadaa markaynu isku qoonsanno howlo adduunyo howlo adduunyo markaynu isku qoonsana laga wadaa ama haddaan kugu qoonsado arrin diineed ilaa aad ka toobadkeeni baan ku goynay yaa bannaa inaan ku gooyo cafwan wacan caabis bni rabiicata الnahaci qaala wuxuu uhi taabicigaas ra'aytu cumar bni ayaan arkay caabis bn rabiica oo saxaabi ah jira ninkan waa kii taabiciga ahaa qaala taabiciga wuxuu yidhi ra'aytu cumar bn khataab baanka radi allahu tacaala canhu yuqabilu asagoo dhunkanaya alxajara dhagaxa dhunkanaya yacni alswada alxajar alaswad dhagaxa madow dhunkanaya kacbada ku yeelaad aragteen hadde wayaquulu odhanaya asagoo dhunkanaya weliba leh innii aclamu anugu waxaan ogahay annaka xajarun inaad dhagax tahay maa tanfac walaa tadur dhib iyo dheef midna male adiga fii nafsika ka dhagax ahaan iyo xajirasad ahaan dhibna ml dheefna ma lihid waxna ma dheefisid aadame wana dhibna ma geysatid walowlaa anii ra'aytu rasuul اllahi sal l slam yuqabiluka maa qabaltuka haddaanan arki lahayn suubanaho ku dhunkanayana kuma dhunkadeen buuhi muttafaqun calayh waa xadiis laisku waafaqay imaamku muxuu jamciyey saydina cumar wuxuu jamciyey sunnadoo la ixtiraamo la raaco iyo xaqaaiqda ashyaadoo la cabiro ma hiy alqaacida alcaada wa maxay caada waxaa nin weynoo caqli leh oo baaluqa ah oo garaad leh dhagax wuxuu dhunkada ma aha laakiin dhagaxan maxaa galay axadaan jecel lahay baa dhunkaday axadaan jecel lahay oo nebi maxameda ayaa dhunkadoo weyneeyey dhunkashaduu nabigu dhunkadee weyneeyey baannu u dhunkaynoo u weynaynaa idan axadkaad jeceshay wuxuu jecel yahay waad jeclaanaysaa soomaalida waxay dhaheen ninkii ku sheegtahe maqashaa loo jiraa magacaada ninkii sheegta maqashaa loo jiraa bay dheheen wax kale iska bad maqashaa loo raacaa adhi iska daa iyo geelka waaweyne maqashaa loo shuushiyaa oo loo shabiyaa dadka aad jeceshahay waxyaabaa aadan ku qanacsanayn oo iyagu rabaan baad u samayn mararka qaarkood masaladu wuxuu saxaabiga ku kala saarayaa altacliil alfiqhi iyo damiirka iyo maxabadu ku kala saaraya hadda matala carruurtaadu waxbay kaa codsanayaan aadan adugu ku qanacsanayn ama aadan raalli ka ahayn xaggana aan dembi ahayn maxaad samayn waad u yeeli maxaad u yeelaysaa bal adoo ogun waxba taraynin oo u arkaa inuu dhibi mararka qaarkood yani dadka qalbigaadu ku weyn ee maxabada aad u hayso waxyaaba badanoo aad ku qanacsanayn ama aadaan rabin yaad u ayaga dartood ka marka nabigii aad rumaysay raacday ee wax walba uu la uu khayrka ahaa ee waxaan khayrahaynba aan la imanin sharoo inaga reebay shayguu sameeyey waxaan u ama aan fahamna cilladiisi iyo xikmadiisa ama aanan fahmin waxaan u samaynaynaa lahu wa maxabata lah sayidina cumar u fiirsa igiisa inaka xaajim laa tanfacu walaa tadur walowlaa anii raaytu rasuula yuqabiluka ma qabaltu itibaacu sunna in la ixtiraamo aadaabteed la raacaa la doonaya sunnada nebi maxamed calayh salaatu wasalaam axkaamta shareecada shayga ama xikmadiisi iyo ujeeddada laga wada fahan amaha fahmi waxaa la rabaa inaad tidhahdo wax la ra'si walcayn haddaad tidhahda shayga aan xikmadiisa garta keliya um baan u hoggaansami muslimatiida gaal baa tahay waxaana rasuul iyo rabbi kuwa caqligaadee diinta kuma xukunto hawsha waa inaad fahamto caqiido guud baa laga rabaa shareecadu lama timaada ilaa waxaan ka ahayn xaq kii aad fahanto xikmadiisi iyo ujeeddada laga leeyahay ee heerka sare ah ku xamdi qaado kii aad fahmi weydo ilaahu ifahansiidha adoo weliba aaminsanoo qadanay weynaynaya xaggana fii qaraarati nafsiga ay ku jirto waxaan khayr ahayn ma aha haddii kale munaafiq baad noqonayso baabun fii wujuubi اlinqiyaadi lixukm اllahi tacala wma yaquuluhu man duciya ila dalika waumira bimacruufin aw nuhya can munkar wuxuu baab yahay wujuub اlinqiyaad lixukm اllahi tacaala inay waajib tahay in loo hogaansamo xukumka ilaahay wamaa yaquuluhu man duciya iyo wuxuu odhan loogu yeedhay ilaa daalika xugum ilaahay loogu yeedhay xugum ilahay haddii lagugu yeedho weedha lagaa sugahaye inay muslim ka timaada la sugaya maxay tahay wa umira bimacruufin wanaag la faray ow nuhya can munka ama xumo laga reebay qaala allahu tabaaraka wa tacaala falaa warabbika maya rabbiga baan ku dhaartay laa yuminuun anaga soo maray laa nafyi haddii lagu bilaabo hadal hortii iyo bilowgii ama wuxuu burinayaa war hore ayuu beeninayaa ama nafyi soo socduu xoojinayaa waynu soo maray maya siday sheegeen maaha iimaan bay sheegteen iimaanna ma laha rabbika rabbigaan ku dhaartay laa yu'minuuna iimaan dhaba laga heli maayo xataa yuxakimuuka ilaa ay kaa garsoora dhigtaan fii ma shajara baynahum wax walbo ayaga dhexdhaco isku qabtaan uma laa yajudu intaa kadibna aysan helin fii anfusihim naftooda xarajan culays mima qadayta kii aad xukuntay xaggiisa aysan culays ka dareemin wayusallima ay hoggaansamaan xagga qalbiga iyo muuqaalka iyo qaalabka wa tasliiman hoggaansan maxaa waxa laga hadlahayo waa in aad aaminto si kastoo hawsha kuugu culus tahay xukumka rabbigay iyo rasuulkiisu inay cadli yihiin oy xaq yihiin oy dhab yihiin nafrada abiiciga ee bashariga khariisada lagama hadlaayo culayskii rargubyoodka bashariga lagama hadlaayo walaa taahudkum bihima raafatun fii diin illaahi weeye laakiin waa inaad qalbi ahaan ictiqaad aaminto shaygaa inuu xaq yahay kii ugu munaasabsanaana uu yahay wabittaali daahiraanna aad ka hoggaansato iyo afcaasha jawaarixda qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi inamaa kaana qawla almu'miniin muminiinta dhabtaa weedhoodu waxay u noqotay oy tahay idaa ducuu ila allahi wa rasuuli ilaahi rasuulkiisa marka loogu yeedho liyaxkuma baynahum inay kala xukumaan darteedna loogu yeedho maxkamad islaam looga yeedho an yaquuluu inay muminiintu yidhaahdaan samicnaa qowlka alla waan maqallay wa aطacnaa amarkiisana waa yeellay wa ulaaika kuwa sidaa yeela ee weedha allana maqla amarkiisana fuliya hum lmuflixuuna ayagun baa inta kalena ma liibaanin samicnaa qawlahu waaacnaa amrahu waulaaika hum lmuflixuun aayadda horaa ka horeysay suuratnuur waad garanaysaan waidaa ducuu ila allahi warasuulihi qolyihii munaafiqiinta ahaa waidaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum ida fariiqu minhum mucriduun wain yakun lahum اlxaqu yأtuu ilayhi mudciniin afii quluubihim marad am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluh bal ulaa'ika hum الظaalimuun inama kana qowla اlmuminiin saasay iskugu xidhan yihiin aayadda hore aayadda dambe kama maaranto labadooda la isku qabtay aayaddii hore suurat الnisaa bay la mid yihiin aayadihii maa'iday la mid yihiin aayaddii shuura bay la mid yihiin aayaddii suuratu yuunus bay la mid yihiin aayatu tawbay la mid yihiin bay ku idan qur hawshiisu waa iskeentaa way iswadaa waidaa ducuu ilallaahi warasuuli munaafiqiin baa laga soo hadlay hadii ilaah iyo rasuulkiisa loogu yeedho wa ajmaca salafu alliya rasuul waxaa laga wadaa kitaabka iyo sunnada kitaab alla nin loogu yeedhay ama sunnadii nabiga loogu yeedhay inay kala xukunto idaa fariiqu minhum mucriduun qolyaaba jeedsanaya oo maxaad rabtaan dastuur baan rabnaa maxaad rabtaan xeerdaaroodkii la diijay tii ayaan rabnaa soomalo socon taariikhda dasaatiirta soomaaliya xeerkii u horreeyey ee soomaaliya loo qoro qolyahan daarood baa dejiyey sanad oola baxeen gobaysane oola baxeen oo abbaarihii ku aadan milaadiga ayay xeerkaa dejiyeen xilli deganka soomaaliya abaar ba'an ka dhacday inahay daaroodku sheegtana roob baan aad u ballaaran ka dhacay oo isku yimaadeen roob dhowr bilood da'aayay oo xoolihii banaanka iska daaqahayaan oo nin walbuu xilliga zamankaa dhashay gabyaabu noqday baa la yidhahdaa wixii dhashay gabyaabay wada noqdeen abwaanana ka soo wada baxay gubaysanay oo la baxeen guga asagaa gobaysane ba intay salaadiintoodii samadoodii isu yoodheenba waxay qoreen xeer dhaqmeedkan ilaa amminkan laga hadhila yahay xbaawshaas xilli galaan haddaa ilaahay ugu sima ka hadli doonaaye maxay rabaan idaa fariiqun minhum mucriduun way ka jeedtaan dastuur bay rabaan xeerdaarood bay rabaan waxaan daaroodku u shishay eegun baan aqanaa dhaqankooda wadaadahan kale wa kaloma abo wa kaloma abo idinkuna haddaad garanaysaan ceeraad dadejistay iisoo sheega mar kaleaan ka hadli doonaaye almuhim ya ma sidaas wey ilaahay u fiirsad wain yakun lahum اlxaq munaafiq maxaa lagu mabda' ma laha meeshay ka hoorto oy daruurtu ka qoyan tahay ayuu ka balalsadaa neefka adhiga iyo geela ka waraabsadaa nafs shay dadkan diinka ilaahay ku diray ee shaydaan ku diray ee iyaguna waa sidaa hadday wadaaddu intay guulaystaan nidaam fiican sameeyaan alla diintu macaana bay ku leeyihiin xilliga maxaakiimta dib u fiiri meel dheer baa ka doonin qur-aankaa ka hadlay suurat اlxaj وmin الnaasi man yacbud اllah calى ايش calى xarfin fain asaabahu khayru iطma'na bih wain asaabathu fitnaة inqalba calى wajهih khasira الdunya واlآkhira dalika huwa اlkhusraan اlmubiin ibn cabaas iyo saxaabada ka sheekeeyey ninka ramiigaa soo islaami hadday fardihii ay gammaanno u dhalaan iyo darmaanno yaryar u dhalaan oo geelu nirig dhalo oo haweenaydu wiil dhasho beertu baxdo shimbirtu geblayso oy baashan baalaydu ay ciyaarto wuxuu dhihi alla diintu macaana samnan wa casal nicmo adduunye iyo naalla akhran isku haystaabu ku leeh haddii la isku adkayo abaaray dhacdo oo saduu islaamka u soo galaba harga bilaabo oo sambuur bilaabo oo oof oof wareen ku dhaco oo wax walbaba uu ka sii daro hawsha kullaato wuxuu dhihi diintanba laygama horrayn anuu nabad qabaan soo galay balaaya itafantoofto itaabatay kii afka aan ka dhihinna muxuu ka aaminsan yahay niyada uurkuu ka qabaa ilahabawain yakun lahum اlxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin hadday og inay xukunka sharciga iyo kitaabka qur-aanka ku garhelhayaan ayagoo weliba hogaansamaya ordahaya ku imaan hayaan waa kuwan hadda markii inta hore xeerkay ku dhaqmahayaan iyo howlahooda jacburiska ah ogaada in wadaadduhu haddii u taga u xukumahayaan kitaabka rabbiga wax fiicanna uu ku helay wuxuu dhihi kala bax kitaabkaa qaba shareecadaan ku qancaa culummada ha naloo geeyo inaga daaya waxaan waa lagu baaba'aaye uusoo adigi tii ka horraysay shalay tii ka sii horraysay baa kula daba wareegahayay xeer beegti iyo bakhti dhaqan soomaali wa iya kullahum mulxaquyaatu ilayhi mudcilin u fiirso meeshaan dambe musiibo weeye cilmu اlbalaaqa fanniga badiica la yidhaahdo laba mas'aloo ku jirto la sixatu taqsiim iyo annazaaha ayaa ku jiro khatar ah annazaaha waxaa looga jeedaa markaad wax canaananayso ama aad dhaleecaynayso ama aad durayso ama aad balaayaynayso si gobannimoah inaad u hadasho oon waxba ka tegaynin inaad haddana afgobaadsato annazaaha la yidhaahdaa annazahatu fi اlhijaab qur-aankuna hawshaasuu isticmaalaa leanna waa arabiyu mubiin weeye waxaa kalo waa maxay sixatu taqsiim baa la yidhahdaa waxyaabaha dhici karoo dhan baa la soo ururinayaa hebelow maxaad ii caawin weyday miyaanan kula dhalanin ma muslim baanan ahayn ma dhibkaan sheegan baan jirin ma gacan maran tahay maxaa kuu diidaad leedahay maxaan ka tegey marka dhalashaan sheegtay maxaan kaloo sheegtay islaamnimo adugu inaad hee hodan tahay baan sheegay si aad wax igu diidda ma laha wey oon ka ahayn hilib xumo iyo bakliilnimo nadal inaad tahay qanjid qur-aanka hawshuuba bilaabay sixatu taqsiim baa la yidhahdaa ilaahay wuxuu marad xukumkii ilaahay war u kaalaya marka la yidhi waxay u jeedsan hayaan waa saddex mid un ka ah saddex mid un ka mid ah iyo mid dambe oo rabbi uu raba inuu xukum ka dhigo u dambaysiiye afar afii quluubihim marad ma qalbigooda waxaa ku jira marad iyo nifaaq shiki kufri cafr ikhtilaafu الظaahir wاlbaaطin muslimiin baanu moodnay ma uurkooda iyo afkooda iskhilaafsanoo kor bay islaam ka muujisteene ma calooshay ka jiran yihinoo gaalnimaa u buuxiso urug iyo waxay qabaan maal baa dhex fadhida afii qulubi marad maradku huna waa maxay waa maradu annifaaq shaki ma aha maradu nifaaq weeye shaki gadaal baa laga sheegahaya seed leedihi annifaaq waa gaalnima ikhtilaafu الظaahir wاlbaaطin idhaaru اlإslaami wa ibطaanu alkufri weeye afii quluubihim marad islaam baanu ka moodnay daahirka ma uurkay ka gaal yihiin bu alla yidhi oo ninka uurka ka gaala maxaa lagu yaqaanaa inuu ka jeedsado kitaabka qur-aanka inuu ka jeedsada lagu yaqaana xukumka ilaahay ka caro sunnada u ka caro suuratu nisa ka akhri alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayk wma unzila min qablik yuriiduun an yataxaakamuu ila الطaaguut waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu الshayطaanu an yudilahum dalaalan baciida horaan baa laguu soo sheegay uurka gaal ee afka muslim ayaa lagu yaqaanaa in xukumka ilaahay uu ka jeedsado marka loogu yeedho am irtaabuu mise waxay ka shekiyeen ilaahay cadligiisa iyo rasuulka adooba laga yaaba inaad muslim tahay ood urka gaar ahayn baa dhici karta inaad tidhaahdo xukunkan la riday cadaalad miyaa mise waa jawr am irtaabuu fii cadli xukmi illaahi wa jawrihi wey mise xukumkii ilaahay ayay ka shakiyeen التشhكك والتردد في تaxsiiل xukم اللaahi للcadل w waxa ay ka shakiyeen kii yidhi maalawada idiin sheegayey kun iyo afar boqoloo sano bay ku soo dhaqmayeen reer sacuud kitaabka qur-aanka iyo sunnada waxay ka keeneen ma jiro wax danoo ku jirta iyo cadaalad ma jira waa lagu baaba inaga daayo hawsheenni inoo afuufa kii yidhi oo kale anugu habeen dhowd waxaan idhi waa reer baydhabo ahay waa waa reer baraawe meeshu doonaa noqdo ree baydhamawaay dhaheen qolya waxay u leeyihi wuxuu ahaa ree baraagu ba'duun ka raac marka waa yahay waa un soomaali shaydaana soo maa xabaygama gelin am irtaabum se waxay ka shakiyeen xukumta ilaahay cadaaladiisa inuu cadli ku jiro inuu garsoor ku jiro inay maslaxa ku jirto in lagu kala bixi oo kala bixi kitaabkaaq bay ka shakiyeen maye gaalana qalbiga kama aha cadaaladda rabbina kamaysan shikinan waxay ka shikisan yihiin inay allihii rasuulkiisa exdaan baa la am yakhaafuuna hee an yaxiifa allaahu calayhim wa rasuuluh waxaa laga yaabaa inaad mu'min tahay daahiran wa baaطina waxaa laga yaabaa inaad ku qanacsan tahay kitaabka rabbigay kitaab ka ma jiro xukumka rabbigay xukum ka ma jiro aaminsan tahay laakiin wadaadka koofiyadda weyne xukumka rida aad ka shakisan tahay ama kugu qalloociyaa kaa eexdaa la jiifiyaano bannaan ama inaad adeersadaa ama xoogoo loo dhiibaa kitikidhooga loo dhiibaa amay hawshu tahay qaalinbixiya qiilmo waaye tiiba rabbi ka hadlaya am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim wa rasuuluh mise waxay ka ilaah iyo rasuulkii inay ka exdaanoo ay ku joor xukumaan ayaga ilahay wuxuu idhi maya intoo dhanba ma jirto allow maxaa jira bal ulaa'ika hum الظaalimuun sixatu taqsiim bal ulaa'ika hum kuwaas unbaa daalimiina cudur waxay qabaan dulmi la yidhaahdo oo ah shay walba meeluusan lahayn inay dhigaan oo shaygu meeshu ay garab mariyaan ulmigaa u geeyey fastahafa qowma faaacuuhu ilahay muxuu yidhi fircoon markii laga hadlayo tolkiibuu fuudayse markaasay u hoogteen sidii lodii hargada qabtay ma dhib kalaa jira ayagaa faasiqiinaa la yidhi ayagaa ardaallah ah. xumaantooda darteed bay fircoon ugu hoggaansameen xumaan ay qabaanoo lafaha ka gashay oo dulmi iyo xaqdarraa ayay diinka u diideen wey afartaa ma dhaafaysid inaad nifaaq qabto inaad diinta ka shakisan tahay in alliyi rasuulkii aad tuhunsan tahay inay kaa exdaan iyo inaad horaanba kaafirgiisa waynba ahayd aalim ah bal ulaa'ika hum الظaalimuun annas huna annahum اlkaafiruun wakaiiru minhum faasiquun halkaasa hawshu tegaysa iska ilaaliya munaafiqiin halkaasaa la dhigay maxaa la yidhi mumin aan u imaanno mumin maxaa lagu yaqaanaa inama kaana qowla اlmu'mini ida ducuu ila اllahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna qowlahu waatacnaa amrahu waulaa'ika hum اlmuflixuun iska ilaaliya hawsha khatar wey hawsha khatar weeye nin walba oo kitaabka rabbigay loogu yeedho si toosa iyo si dadban nabi maxamed oogu yeedho culummadu ogu yeedhaan alla oogu yeedho oo diida wuxuu dooniba sheegto wuxuu dooniba ha ku cudurdaarto muslim ma aha waa maxay waa munaafiqay suuratu nuur cadayso xukumkiisu iska ilaaliya wa fiihi min alaxaadii axaadiista waxaa ku jira baabkan aynu marayno wujuubu linqiyaadi lixukmi اllahi tacaala xadiiu abi hurayrata almadkuur xadiidka abi hurayra la soo sheegay fii awal baab lagu soo sheegay qablahu baabkan ka horeeyey iyo wahayri min alaxaadii fiih xadiidkii u horreeyey baabka uu sheekhu kusoo bilaabay baabkii horeed garanaysaan xadidka abi hurayra kuu tilmaamayo dacuuni maa taraktukum xadiidkaasuu u jeedaa xadiidka boqolkonton soo marteen ka fiiriya can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal lama naزlat calى rasuuli اllah rasuulka ilah markay ku soo degtay lilaahi maa fi samaawaati ma fi lard ilaahay waxaa u ahaaday mulkan wa tadbiiran wa tasarufan si walba wixii ceryo dhul ku dhex jira wain tubduu maa fii anfusikum haddaad muujisaan waxa naftiinna ku jira aw tukhfa ama aad qarisaan yuxaasibkum bihilah rabbi adinku xisaabtamaya aayadda markay soo degtay ishtadda dalika calaa asxaabi rasuulilahi ba ku adkaaday bilmunaasaba qaacida qur'aaniya qur-aanku markuu gaalada ka wuxuu ikhfaaga ikhfaaguu hormariyaa marka muslimiin khullasoo ahlu sidqa laga hadlaayana ibdaagaa la hormariyaa hadihi alqaacida alqur'aaniya siyaaqa aayaddu ay ku timid hadduu yahay gaalo baabkeed iyo munaafiqiin waxaa la hormariyaa in tukhfuu maa fii suduurikum aayadda hadda maxay tidhi in tubduu ibdaa la hormariyey aayadda ali cimraan iisoo qabta labaataniyo aayadda ka horeysa soo qabta laa yattakhid اlmu'minuuna alkaafiriina أwliyaءa min duuni اlmu'miniin wman yafcal dalika falaysa min اllahi fii shay ila an tattaquu minhum tuqaah wayuxadirukum اllahu nafsah wailaahi اlmasir maxaa daba yaala qul in tukfuu ma fii suduurikum maxaa loo aw tubduuhu yaclamhu اllah baa la yidhi limaada siyaaqu waa siyaaqu اlmunaafiqiin wاlkaafiriin gaalayaa ka gacaldhigta gaalayaa ka gacan dhigto muslimiinna cadow ka dhigtoo gooya munaafiq gaal qul in tukfuu maa fii suduurikum aayatulmumtaxina soo qabta marka laga sooda munaafiqiin lasoo maxaa la yidhi wa ana aclamu he bima akhfaytum wa aclantum marka siyaaqu siyaaqu lmunaafiqiin wاlkaafiriin yahay waxaa la hormariyaa alkhfaa waxaa la dib mariyaa alibdaa markuu siyaaqu siyaaqu lmumin alkhullas yahayna waxaa la yidhahdaa in tubdu qaacida qur'aaniya laa tanharim wey dib u ahriya qur-aanka aayadihiisa dadkan marka ilaahay uu ku haalqabsado uu ka hadlayo waxaa weeye waa muslimiinta ahluhayrkeed ansaar iyo muhaajiriin intooda ahluhayrkeed weeye muhaajiriin munaafiq kumaba jirinba waad ogtihiin biitifaaqi salaf munaaimuhaajiriin munaafiq ma lahay laakiin ansaar baa xoogo ku dhex jireen duqay aan dhallinyaro ahay duqay niman duqay oo waaweynoo cutushiye ah ayaa nifaaqu ku jiray walam yakun fii shabaabi اlansaari munaafiqun limaada hadda kahor baan ka hadlay ku noqon maayo waad fahansantahin hawsha ayadaa ishtada dalika calaa asxaabi rasuulilah asxaabta nebi maxamed hawshaasaa ku adkaatay ilaahay wuxuu ihi wax walba ood naftiinna ku qarsataan ama aad muujisataan waa laydinku xisaabi saxaabadu meesha waxay soo dhigteen haajiskii in laysu qaban oo khaadirkii laysku qaban oo xadiisu nafsiga laysu qaban oo hamigii laysu qaban haajis iyo khaair iyo xadiisu nafsi iyo hami iyo casmi shantaa amraad اlqulub aw axwaal اlqulub hadda kor baan idiin soo sharxay ku noqon maayo waxaa la yidhi kamaa sabaqa ardaygay u daran tahay kamaa sayatiina sheekhay u daran tahay hadda idinkay idiin daran tahay ishtada dalika calaa asxaabi rasuul asxaabta nebi maxamed bay ku adkata hawsha ayada faatow rasuul allah rasuulka ilaahi bay u yimaadeen oo u tageen uma intaa kadib barakuu cala arukabi jilbahay jabsadeen lowyahay ku istaageenoo ku fadhiisteen waa jilba jabsadeen ayagoo markaas hawsha aad culculusta nabigana ilaahay noo bari leh yani markaad jilbaha dhigatay eed la hadlayso ruuxa waxaad muujinaysaa inaad amar diidanayn ood u hogaansamayso xukumka ilaahay ayib faqaaluu waxay ay rasuul ay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kullifnaa waxaana la saaroon lagu mashaqeeyey min alacmaali acmaasha khayrkeed maa nutiqu waxaan awoodno oon si ku samayn karo asalaataadna la saaray salaad baa tukadana la yidhi an wakti wasiyaama soom baa nala saaray wljihaad wsadaqa intuba waa nala saaray zake iyo jihaad waqad unzilad waana qaadanay waana fulinay waana awidnaa wey si dhibir baanu ku qaban karaa waqad unzilad calayka waxaa lagugu soo jira nabi allow hadihi alaaya inta haddaad awoodeen ood qaadateen maxaa dhibou jira nabi allow aayad baa lagugu soo dejiyey walaa nutiiquha mana ku dhaqmi karo qalbigaada wuxuu ku dhacmadaad difaaci kara ma celin kartid khaairka haajiska adugu ma xukuntid khaairka ma xukuntid haajisku waa inaga soo nidhi waa maxay haajisku waa shayga qalowku yidhaahda kugu soo dhaca waxbaa kugu soo dhe markiina uu kaa baxaaya ma celin kartid shanqar baad meel ka maqli waaad ama waxaa yahay kaa tag shayga maskaxda ka bax ma celin kartid lanna alhaajis waxa adigu kontaroosho ma aha waa wax awoodda basharka ka baxsan warhebelo maxaa jira waxbaa qalow yidhi waxbaa daf yidhi away waa iga baxay suga xudsan doona baad leed tagba maba haysidba haajis baa layidhadaa ama alkhaair waa shayga qulubkuyaada kugu soo dhacee ku noqnoqda naftaada ma samaysaa iyo maya weli maadan gaadhin laakiin wixii kugu soo dhacay baa kugu soo dhici kaa bixi haddana kugu soo dhici kaa bixi sikan gudihii baad owrkor xusuusanaysaa oo kaa tegahayaa kaana maxaa la yidhahdaa khaair shayga kugu soo dhacay eed ku baltantay ma samaysaa ma iska daysaa maxaa la yidhahdaa xadiiu nafs xadiiu nafsi shaygii kugu soo dhacid ku baltantay ma samaysaa ma iska daysaa hadday kula xoog badnaata aad samaysid maxaa la yidhahdaa hammi waxaa kula fiicnaatoo tiraaleelahay ma daysaa inaad samaysaa kuu fiican idan hammi baa la yidhahdaa haddaad go'aansato inaad samaysona oo bilaa shaki aad tara maya hebel maanta waa inaad gacanta saarto ood raadiso maxaa leedaa cami hantaa qaybood wey hawshu waxaa keliyan awoodna waa maxay labadan dambe alham wاlcam aan awoodna inaan iska difaacno ama aan iska celino ila labadan fikir bay u baahan yihiin ma samaysaan ma daysaad ku balteen waxaana kula xoog badnaan alelha samee way kula xoog badnaanaysaa go'aan adag ma aha ama alcasmu waa quwaة اlqasdi maca aljasmi idan laakiin saddexda hore oo khaairka iyo xadiiu nafsiga iyo haajisku waxaan xukunna maaha ilahna muxuu yidhi in tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum billah wixi o dhan lama kala qaadin saxabadu marka hawshaasa ku cuslaatay qaala rasul rasulka l wuxu sal slam aturiiduuna u fiir saxabadu waa la carbinayaa waa la laylayaa waxaa le abadan hogaanka oo horta ogolaada wax walba agga rabbiga ka yimaada samicnaa waaacnaa dhah kadibna ilaahayow naga khafiifa dhah laakiin mooshin ha keenina joojiya mooshinka nabiga howshuu kala hadlay saxaabadu waa aragteen qaala rasul sal lay slam aturiiduuna waxaad doonaysaan an taquuluu inaad dhahdaan kamaa qaala ahlu kitaabayni labada kitaabka lasi yahuudiya nasaara warkoodii oo kale inaad la timaadaan miyaad rabtaan oo aayadaha rabbiga aad kala hor timaadaan min qabliku idinka idinka horreeyey maxay yidhahdeen kuwa idinka horreyy yahuudiya nasaaro samicnaa ilaahay amarkiisa waan maqallay ilahay qowlkiisa waan maqalay wa casaynaa amru amarkiisana waan ku gacan saydna yidhahdeen samicnaa qawlahu wa casaynaa amrahu amarka rabbigan waan caasinay oo waa diidnay inaan qaadanno waadhase waa maqalay miyaad rabtaa inaad dhahdaan bal quulu dhaha muslimiinay samicnaa qowla اllahi subxaanaه wa tacaala wa aطacnaa amrahu ilahay qowlkiisa maqalay amarkiisana yeelay dhaha gufraanaka ilaahw noo dhaaf weeye allow dhaafidaada allow dhaafidaada masderka ficilkii intii la gooyaa masderka lagu kaaftoomaa fii baabi اducaa marka la marayo alistiغnaaءu biاlmasderi can اlficli fi اduca waa qaacida naxwiya muطarida somali xataa way yaqaan way isticmaalaan haddii hebel saasan cafis baad leedahay cafis masderkii baad sheegaysaa waxaad ujeedaa cafuutuka cafwan cafis hawsha cafis weeye ficil ma sheegaysa maxaad sheegaysaa masderkii kii xoogu tiri muxuu yidhi casarkii waan hurdaa cisho waa iga taga xasiiskayu cabsadaya cafis ha la yidhaah haddii hadduu casarkii ka tegay cishada u hurdo muxuu cabsaday ninkaa soo hadaltiro unmaa wuxuu iskaga hadla muxuu ihi casarkii waa hurdaa cafwan casarku waa iga tagaa cishihii waa hurdaa budha xasiiskayu cabsadaye cafis ha la yidhaa cafis ha la yidhaa baan ka rabaa masderku ku kaaftoomay baan ka rabaa inaad ogaataan qaacidu maa carabi bise waa qaacida soomaaliya xataa in masaadirta la sheego afcaasha lagaga kaaftoon fii baabi duca qaacida naxwi carabiya mutarida wey ufraanaka allow noo dembi dhaaf allowna cafi weeye rabbanaa wa ilayka almas rabbiganow noqoshadu iyo meesha loo laabanna xaggaaday ahaatay falama qtala cafwan waxbaan ka booday falama اqtara'aha alqowmu saxaabadu markay aayadda akhristeen oo xifdiyeen iqtara'aha alqowm saxaabadu markay aayadda akhristeen wadallad ay nuglaatay biha aayaddii alsinatum carabkoodana uu qabtoo nuglaaday anzla allahu tacaala rabbi wuxuu soo dejiyey fii iriha gadaasheeda wuxuu keenay hadi اlaaya aamana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabbi rasuulka nebi maxamed rumeeyey wax walbo xagga rabbi lagaga soo dejiyo wاlmu'minuun muminiintii raacdayna way rumeeyeen shay walba xagga alla ka yimid mooshinkana waa joojiyeen kullun yani cabashadii ay nabigu u socda hadda waa dayeen wey waa qaateen baa loo jeedaa kullu mid kasta oo rasuulka iyo muminiinta ah aamana biاllaahi wa malaa'ikati wa kutubi wa rasulih alle iyo malaa'igtiisii iyo kutubtuu soo dejiyey rusush bay rumeeyeen waxayna yidhaahdeen baa kuu qadaran wayna ku badan tahay laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin min rusuli kama facala ahlu kitaabayn rususha ilaahay uu soo diray kala qaadi mayno kulli waa rumaynaynaa mid walba wuxuu nagu leey rumayn iyo ixtiraam iyo qadarin ama alyahuud wanasaara waxaa lagu yaqaanaa aqliyihii naga horreeyey inay badhna rumeeyeen badhna ay ku kufriyeen wa qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa qowlahu ilahay weydhiisaan maqalay waacnaa amrahu baan cadeynay ufraanaka rabbana wailayka almasiir falama facaluu dalika sidaa markay muslimiintii yeeleen nasakha allahu tacaala ilaahay baa nasakhay aayadda horee ahayd in tubduu maa fii anfusikum aw tukfu yuxaasibkum bihi illaah nasakhaana inuu takhsiis yahay baa loo badan yahay oo loo yidhi laydin qaban maayo waxaan ka ahayn hami iyo casmi casmiga asagu waxaad go'aansataan ee xumaa ama samaa waa laydin xisaabi hamigana wixii wanaagaa laydiin xisaabi xumahana laydiin qaban maayo oo innaga hawsha tafsiirkeeda soo marray ilahay naxariistiisa ilaahay baa nasakhay falama facaluu dalika nasakha ay khasasahaa oo waxaana laga riday acmaal اlquluub iyo khawaairtii iyo hawaajistii iyo xadiiu nafs baadna laga tuuray oo takhsiis bay culamo qabaan wadaadnma waa naskhi qudhigiisi wey oo ilahay intuba inoo qabto waa awooday aayadda horena way ku caddahay laakiin waa la nasakhay adou saydoonama noqoto waxaa weye ilahay hawshaasi waa naga fududay faanzl allah caza wajal rabbi wuxuu soo dejiyey laa yukalifu nafsan ilaahay naf ma saaro kumama shaqeeyo ilaa wuscaha karta mooye ilaa wuscaha ilaa taaqataha wa juhdaha lahaa naf walba waxaa u ahaaday maa kasabad waxay shaqaysato wa calayha waxaa loo qabanoo saaran maktasabad waxay xoogsato rabbana rabbigana walaa tuaakhidna ina sina wakhtana intan dambe tafsiil bay u tahay laa nafsan ilaa wascaha hilmaanka haddii lasu qabto aadama kama badbaadahayo haddii wixii aadan u qasdinay kaa dhacay si kamaa ah lasu qabtona axad ka badbaadaya ma jiro rabbanaa rabbiganu laa tu'aakhidna hanoo qaban hanagu ciqaabin inna siina haddaan wax halmaanno halmaan idan halmaanka qudhigiisa laguma haysto laguguna ciqaabi maayo laakiin asbaabta keentay haddaad ka qayb qaadato ood ku xadgudubto waa lagu qabanaya salaadii oo soo dhow salaaddii oo soo dhow ayaad seexatay hurdaa kula tagtay wayna ku dhaaftay adoo ka diyaar garoobi karay ama salaadda sugi karay ama alam ku buuxsan karay ama ruuxee la dardaarmi karay toosi dhihi karay ciyaar iyo faraka ciyaar iyo baashaal baad bilowday wakhtiga ku haya adoon aan u teella dhigan hawsha ayada ah sidaad ku halmaantay xaajaad curusood gashay adoo shay waajiba uu kaabiga ku saaraa oo kusoo fool saaray adoon uteel la dhigin sidii baad ku halmaantay asbaabu اlkhata'i wاnisyaan haddaad ku xadgudubtood gaasirto waa lagu qaban marka ducada ah allaw ha noo qabani ina siina waxaa loo wadaa waxaa laga wadaa midka aanan ku lahayn sababka aynan shuqul ku lahayn ama aynu ku xadgudubno ilah noo dembi dhaaf weeye labada macno waa lagu fasira aw akطana ama aan gafno haddaan gafno khaطan makfuurkee lasu dhaafayo ilaahay uu naga aqbali doonana waa midkaadn uqastin waxaadaan u qastin waxaad u qastin baa kaa dhacaaya adoo raba inaad tirahda ilaahay ilaahay ii dembi dhaaf waa tiri ilah cadaab adoo raban inaad nabiga ammaanto ood nabiga yaad nabiga cayday afku kaaga dhaca carab kaa boobay allahuma alcan qaaruna inaad taas allahuma alcan haaruuna ila isku dhoweyeyne xanafiya ka hadla kutubtooda adoo ducaysan waxaa tii allahuma alcan qaaruuna wa haamaana wa fircawna hawlahaad sii dayn rabtay markaasaad ka bilowdayba nabiy haaruun ibni cimraan halis weeye waa sabqu lisaan waa khata waxaan waa max wax laga waa markay iskhilaafaan uurka iyo afkaadu hada huwa alkhata almakfuur uurka maxaad ka rabtay inaad wax wanaagsan ku hadasho carabku muxuu kaa boobay soola way yaqaana waxay dhaheen halmaan hadal kuma jiro usuuliyiin way og yihiin hadhow bay kudhihan nala cuudaar waa been waxaas way og yihiin waxbaynu ka jirin halmaan hee hadal kuma jiro waa marka waxaad niyada ka doonayso wanaagsanaa waxaan ka afkooda ka soo boodo sabqulisaan baa leedaha amaa wixii aad u samayso waxaa wey yadaka awkata wafuka nafaka wey aayaddu horaa kuu sheegta lahaa kasabat wa calayha maktasabat qaala tacaala ila wuxuu nacam waa yeelay wixaad halmaantaan waa idiin ama aad ku gaftaa walidaalika maadaama khaطa'u qayb la dhaafo uu qaybna la dhaafin nisyaankuna qayb la dhaafiya qayb la dhaafin uu leeyahay axmed imam ahlu sunna wuxuu yidhi man zacama ana alkhaطأa wالnisyaana marfuucu faqad khaalafa kitaab اllahi wa sunata rasuuli الlah man zacama ruuxii sheega ana alkhaطأa wالnisyaana marfuuc gef kasta iyo halmaan kasta lasuma haysto faqad khaalafa kitaab اllahi wa sunata rasuuli الlah xaafid bn xajar baa tacliiqiya talkhiiska wuxuu yidhi wuxuu u jeedaa yacni man zacama irtifaacahuma cala alcumuumi fi khitaabi اlwadci watakliif khadaw qayb la dhaafuu leeyahay iyo qaybaan la dhaafin nisyaankuna sidoo kale ninkii laakiin isku qabto wey kullu khaطa'in waa makfuur sida kuwan dabaallada ee kullu jaahilin waa macduur kullu mukhطi'in waa macduur zanaadiqada adduunka maanta dhooban warkoodoo kale uu axmed ka hadlaya man zacama ana alkhaطأa wالnisyaana marfuucu faqad khaalafa kitaab اllahi wa sunata rasuuli الlah cinda ahli اlcilmi min alkhaطأi ma yugfar wa minhu ma laa yugfar wakadalika الnisyaan marka sidaa in loo fahmaa sax ah macnahaasaa loo jeeda rabbanaa walaa taxmil calayna allow hana saarin isran culays hana saarin sifada nabiga ee ummadda nebi maxamed iyo asaga marka wayadacu canhum israhum wاlaqlaal alatii kaanat calayhim alisru waa asalkiisu waa culayska iyo shiddada aلhiqlu washiddatu cahdiga ee ballantana waa noqdaa fii kitaab illahi mararka walaa taxmil calayna hanasaare allow isra culays kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina saad u saartay dadka naga horreeyey waxyaabaa lala iman karoo la fulin karo laakiin culays iyo shidiya xaraj lagu fulin karaa jira qolihii naga horreeyey ahlu kitaabka konton salaadood baa saarayd konton salaadood bay tukanayeen xoolahooda rubuc bay bixin jireen zakadoodna waa maxay zakadana waxaan bixinaynaa waa zakada ugu badan inaan bixinno waa maxay zakada ugu badan bixino waa maxay waa cushur oo markay kuu go'do kun kiilo raashiin ah kun kiilo raashiin yaan toban meelood qori ka bixinaa markay lacag iyo dahab iyo tahay hawlaha aada loo jecel yahayna waaba rubuc cushur toban isle baa laga dhigi qori baa goori loo bixin qorigaas waa loo sii kala jebin afar isle qori baa laga sii rubuc اlcushri shay toban loo qaybiyey oo afar loo sii qaybiyey haddana mid ka mid ah kaad u taqaanaan wey oo rb ushr ayaguna xoolahoodo dhan maxaad heshay afartan kun toban kun baa lagaa rabaa miyay lahaydeen maxaad heshay afar kun oo shilin kun keen afar boqol oo shilin baan helay maxaad leedahay boqol soo soco afar shilin maxaa la kacayaa shilin hal xab maydan bixiseen ti ka yar baa ldiku korlahayba tii ka yarayd baa ldiku korlaya salaad kuntana zako rubuc ah kaadin meeshay ka gaadho maxaa la odhan jiray waa la goynaya lama dhaqahayo maray kaa gaadhay cusuba maanta soo gadatay oo toban kurushna ka soo bixisay ruuf maqas baa lagu goynaya lama dhaqahayo sarwaalkii qayb baa gooday tii kalan raaci weyhad sisulka u sinaado aafo waa wax bani aadamku uu samayn kara laakiin maxaa ku jira culays cusri baa ku jira yuriid اllahu bikum اlisra walaa yuriidu bikum cusra wey qaala tacaala wuxuu i nacam waan yeelayoo waxaa culayska idinkaana idin saari maayo rabbana walaa tuxamilna maa laa طaaqata lana bihi ilaahu hana saarin waxaanan awood u lahayn kii hore muxuu aha culays culays ba ilah hadduu inaga daayey shaygaan la awoodi kara asaalatanna warkiiba jooji wey qaala rabbi wuxuu nacam wacfu canna allow nacafi oo dembiga anaga cafi waqfir noo dhaaf warxamna noo naxariiso anta mawlaana gacalkayaga baata rabbiow fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin gaalada allow nooga gargaar nasaro qur-aanku marna calaa baa lagu gudbiyaa marna min baa lagu gudbiya haddii calaa lagu gudbiyo waa alhalabatu wاlmughaalaba haddii min ay daba talana waa addafcu wاddifaac wanasarnaahu min alqowmi aladiina kadabuu yacni waan ka difaacnay wey dhibkay wadeen baan afka kaga dhufannay marna waa waan ka adkaysinay calaa markay timaado waa lagaa adkaysanaya iyagaa la jebinaya marna waa maxay dhibkay wadeen baa lagaa difaacaya labada macnay u badan tahay qaala wuxuu ilaahay nacamtana waa idinka yeelay rawaahu muslim xadiidka muslim baa soo saaroo wariya marka sidaas xadiidkan hadda uu e, abi hurayra iyo midkii ibn cabaasay fii sax muslim qad facaltu labadaba ahaa ibnu rajab rafcigooda waxbuu ka sheegaa wuu cileeyaa laakiin sida ay salafku u badan yihin baanu ku daynaynaa waa inaad tafsiil gashato aafad waxay kaa raaci inaad mooddo kullu khaطa'in inuu yahay maغfuur wa kullu nisyaanin maغfuur ibnu jariir dabari baa ragga ka hadlay aayadda tafsiirkeed ugu qiimo badan tafsiiliyey meelaha salafku ay ogol yihiin ee maaysa ogolayn halkaa marka asagaa laga muraajaciyo muhiimaddu waa maxay qoonsiga nabigu uu qoonsaday xukumkii ilaahay aayaddii inay ay muslimiintu ka soo sheegteen o nabi allow hawshaan hadawaan karaa tanna waa nagu culus tahay bal ilaahay noo bari intaasuu nabigu ka xanaaqo qoonsaday iyan waxbaba diidanaynba oo un ka cabsaday keliya inay ku dhaqmi waayaan oo fulin waayaan maadaama ay ka baxsan tahay awooddoodii basharka ay ka baxsan tahay qalbigaada wax kastoo sogaa lagu xisaabaya dee adduunka rogmanaya taun bay sheegeen ee eh, ma ahayn dhaqan munaafiqiin ma isan ku dhicna iyagu baabun fi nahyi can ilbidaci wa muxdatat اlumuur wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay bidcooyinka iyo arrimaha gadaalka keenka in diinta shuqulka kulayn qaala allahu tacala rabbi wuxuu yidhi famaada bacda alxaqi ila dalaal xaq maxaa ka dambeeyoon dhumid iyo baadi ka ahayn waa istifhaam inkaari ah ay laysa bacda alxaqi ila dalaal wey macnuhu xaq waaan wax ka dambeeyoon baadi ahayn maji ilaahay keligii ha la caabudo maxaa ka dambeeya ilahay khayrkii ha la caabudo shirki iyo kufri ah wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka qur-aanka waxaan kaga tagnay ma jiro waa qaacidadii uu ku kufriyey wadaadkii reer koonfureed ilaaliya hadda gorna idiin sheegay maa faradnaa fi lkitaabi min shay isaguna meelaha ka hadlo lagu yidhi waa reer lagu yidhina nafsa shay qur-aanka wax laga tegey baa jir ninka iha qur-aanka wax laga tegey baa jira waa gaal muslim ma aha ogaada hawsha iska ilaaliya kitaabka rabbiga wax lagaga tegay ma jiro shay walbaa ku sheegan imaa biaslin caamin wa imaa bifarcin khaasin wa tafsiilin daqiiq beenta ayaan la isu sheegin imaam shaafici baa ka hadlay salaf baa ka hadlay ilaahay baa ka hadlay tibyaanan likulli shay maa faradnaa fii kitaabi min shay wa tafsiila kulli shay walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilm abadan qur-aanka wax laga tegay ma jiraan laakiin axkaamta iyo masaa'ilka diineed yo wuxuu u sharxaa qur-aanku marna erey guud oo qaacido guudood hoos gashatuu ku siinayaa marna si goonioga hadlaya fardaha maxaanu ku samay ka zakaynaa mise ka zakayn mayno nabigu muxuu yidhi khaas oo lagu soo dejiyey ma jiree laakiin aayaddan baa idinku filan faman yacmal miqaala daratin khayran yara hadihi alaayat alfadatu aljaamica waa maca aayaddan nin walba khayr ku sameeya aakharo waa helaya haddaad fardaha zake ka bixisaan iyo sadaqo waad helaysaan haddaad iska daysaanna idama saaro waajib idinkuma aha qur-aanku shay walba axad uusan nabigu nabi u ahayn miyaa jira haddaad tidhaahdaan axaduu nabigu nabi u ahayn baa jira bacdamaa rasuulka la soo diray warkiinu wuu iska caddaanhayaa inaan caddaeyana uma baahno miyaysa ahayn dadkii nabiga loo soo diro dhan ee uu rasuulka u ahaa afcaasha iyo falalkay samaynaya fal ka mid ah iyo dhacdo ka midaan nabigu xukumaynin oon kitaabka qur-aanka oo laga tega oon ku caddayn ninka yidhaahda muslim ma aha hadda kahor baan idiin sheegay alcalmaniya ashaamila waalcalmaniya aljuز'iya iska ilaaliya hawshaa khatar wey maa faratnaa fi اlkitaabi min shay ama kitaabka qur-aanka ha noqdo ama loox maxfuud ha noqde waxa qur-aanka lagaga tegay ma jiraan wax walba wuxuu ku cadyahay biqaacidatin jaamica aw bitafsiilin juز'iyin daqiiq wuxuu ihi abulcabaas ibn surayj الشhaaficiي الثاني kul شhaيء waa madkuur في kitaaب إma bsmihi أو bmacnaah way isku dhammaatayba kul شhaيءin fii kitaab الlahi baa lagu ima bsmihi magaciisa in la sheego iyo in la sheego cilo iyo qaacido iyo macnuu hoosgalo waaba intaaba warku iska koobaya bidaarisiiqbaiyo kugu gashaaba la iska ilaaliya alladii qaran beenta la wareejinayo wa qaala rabbi wuxuu yidhi fain tanaasac waxaa ugu daran dadka ugu ayaan daran ninbaa gaalnimo weyn ku dhuflaynhaya dhiiqadiibu faraha la geliya isagoo cufta ku haya kuba isku digay inuu gaalnimadu u sharciyeeyaba gaalnimada inuu u sharciyeeyo oo u dhah waxba muusan samaynin iskumuusan xaarin dhiiqa kuma jiro waa fiican yahay waa midka ugu daran wey ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم شهيدا اسك إلالية ولا تجادل عن الذين يختارون qaala tacaala rabbi wuxuu uhi fain tanaasactum fii shayin wuxuun haddaad isku qabataan oo ku murantaan faruduuhu u celiya hawsha ayada kala bixinteeda ila allahi ilaa kitaabi rasuul iyo kitaabka qur-aanka ay ilkitaab wasunna wey biijmaci salaf اlumma waqaala tacala rabbi wuxuu yihi waana hada siraaطii mustaqiima kani waa wadadaydi oo toosan fattabicuuhu raaca oo ku dhabaabiciya walaa tattabicu subura wadooyin kale ha raacina fatafaraqa bikum can sabiili oo markaa wadooyin kale ay idinka leexiyaan ilahay wadadiisa hadda wadooyin badan oo kulli jahanaba ku arooraya ninka ku dhabaabiciya oo ku orda jidka ilahay waa ka tagay u fiirsada aayadda culum waxay yidhaahdeen sabiilka waa la mufrad baa laga dhigay wadooyinkii dalaalkii badena jamac baa laga dhigay fatafaraqa bikum can sabiilihi sabiilihi waa mufrad walaa tattabicu subulana waa layidhi maxaa yeele subulu dalaali waa mutacadida yuhuud nasaaro majuus buudiya bakhti imise nooc wey muslimiin ahlu tawxiid far waaxida hal ariiq hada siraaطun calaya mustaqiim siraaطiic mustaqiiman hal wadda wey oo nabi maxamed marta jibriil sii marta alla marta jannaan ku geysa meel kale ma jirto waxaan kale laaki kulli waa maxay wadooyin fara badan wada dhurwaa iyo wada goodir say u socdaan naar bay kugu shubayaan kulligood wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi maxaa yeele sabiilu اlxaqi waa waaxid wa subul dalaali waa mutacadida mukhtalifa وqاaل تaعالى rabbi wuxuu yidhi qul in kuntum تuxibuuna الlah haddaad ilaahay jeceshii waxaad ku tiradaa faاtabicuuna aniga isoo raaca yuxbibkum اllah allah idin jeclaan وyغfir lakum dunuubakum واlآيaaت في اlbaabi kaثيiraة macluuma aayadaha baabka ku yimid baab اlاtibac والnahyi can اlbidaci aayada aad u fara badanoo la yaqaano weeye وأma الأxaadiiثu fakaiiraة jida ama أxaadiiثu ayadna aad bay u badan tahay wahiy mashhuuraة fi اlkutub الصixaax والsunan والmasaaniid caan bay ku tahay hadda ninkii ardayga wax akhristay fanakhtasiru waxaanu ku gaabsan calىa طarفin gabal iyo gees oo minha min alxadiiث اlkaiir اmashhuura can caaisha radi allahu tacalى canha qaalat hooyadan waxay tidhi qaala rasul la sl lay slm man axdaa ruuxii soo darrasiiye ku soo dara fii amrina haada diintayada tan ah maa laysa minhu shay aan ka tirsanayn fahuwa raddun ay marduudun mastirkii baa la cabiray waxaana loo jeedaa ism mafcuulkii marduud muttafaqun calayh wa fii riwaayatin limuslimin riwaaya muslim u wari waxaa ku jiro isla xadiidka caaisha ah man camila ruuxii sameeya camalan laysa calayhi amruna ninkii sameeya arin aan ku dul soconin diintaanadu ama diintaanadu aysan maraynin oosan feermaynaynin fahwa radun arrinkii asaga iyo camalkii waa mardudun calayh riwaayada dambe iyo ta hore ziyaadatu macnan u dhaxeeya labaduba way isdhammaystirayaan waxaa laga yaabaa ruux intuu bidca la inuu ku dhaho anuu ma soo darrisiinine waa la iga horreeyey oo xadiidku ima qabanay man axdaa ninka unka amaamada bilaaba yagleelaa la yidhi anuguna ma bilaab sheekh hebel baa soo sameeye kaab kaab buu ku yidhi maxaad ku samayn mancamilaad u qabanaysa man camila ama ha lagaaga horeeyo ama yaan lagaaga horayn ama adugu bilow ama ayida ha keento xadiidkan dambaa ku qabanaya labada xadii waa isdhammaystireen la soco labada riwaayo mid walba macno goonay kuwa faa'idaynaysa hadda ka hor inaga soo marray albidcatu waxay u laabataa ilaa amrayn الزiyaadaة في الdiin والنqصaan minhu idan alimaam الnawwi wuxuu hi xadiidkan sidiisu waa qaacida jaamica salafkao dhan baa yidhi kugu filan ay bidco kastoo diinka lagu soo diro waa baatila marduuda wuxuu faa'iidaynayaa xadiidkan qaacida usuuliya laisku haystay buu xoojinayaa oo ahaa annahyu yaqtadi الfasaad wixii shareecadu ay kaa reebtay waa baail mana asaxaayo xadiidkaa tusaya fahuwa raddun marduudun waa baail acida waa qacida aad loogu dagaalamo laakiin haddaad tidhaahdo annahyu yaqtadi اlfasaada ila bidaliil waa qaacida jaamica laa tanharib meelo mucaamalaadka ka mid ah oo nabigu inaga reebay xaggana uu saxiix yeelay baa jira limaslaxatin si marka aan qaybtaas mustanayaadka aan qaacida loogu dumin waxaad leedahay annahyu yaqtadi اlfasaada ila bidaliil meeluu nabigu soo reebay limaslaxatin khaasa tacuudu ila almucaamalaat wa xuquuqi lcibaad baad ka soo reebaysaa ama annahyu fi lcibaadaat qowlan waaxidan wuxuu keenaa butlaan iyo fasaad buu keenaya baab lcibaada marka la marayo xadiidku jumlatan wa tafsiiran baad u isticmaalaysaa baab almucaamalaat meelo laga soo ka baab almusaraati wa ka baabi khiyaari raddi bilcaybi howlahaas marka mucaamalaadkaad ku gaari doontaan in sha allahu tacaala khulaasadu waa maxay waa qaacida jaamica maani xadiidkani fii raddi jamiici اlbidaci wاlmuxdathaat وcan jaabir bn cabdillahi اlansaari radi allahu tacaala canh markaad rabto inaad qiyaas iqtiraani ah ama qiyaas kulliga ka sam waxaad leedahay waxaad leedahay camalkii baad ka bilaabi falkan hebeloo aad samaysay laysa calayhi amru الshaarici laysa muwaafiqan liلsunnati waa almuqadima suqra baa la yidhaahdaa muqadima kubra baad keeni wa kullu maa laysa calayhi amru sharci fahwa raddun marduudun wa hada marduudun baad leedahay hiy natiija hawsha aad samaysay shareecaday khilaafsan tahay shay walboo sharciga khilaafana waa baail haddaba falkaadi hebelow waa baail hada iyaas maay dhahaan wadaadu maniiintu alqiyaas aliqhtiraani waa ashakl اwal baa la yidhahdaa ayb kusii mashquuli maayo an jabir radi allahu tacala canhu qaal kaana rasul sal lay slam rasuulka il idaa khaaba nabigu hadduu ummadda waaninayo u khudbaynayo ixmarad cayna indhaha gududan jiray wa calaa sawtu dhawaqiisuna kor buu u bixi jiray codkiisuna waa dheeraan jiray washtada hadabu cadhaysuna waa daraan jirtayoo waciidka uu ka hadlayo iyo dadka xumaantooda iyo waxa la siin buu nabigu ka cadhoon jiray waa ficiloon jiray xataa kaanahu ilaa nabiga aad moodo munduru jayshin ciidan iyo col inuu ka digahayo nin col ka digay u dhawaaqo ama u ficiloodo ama u qiroodo nabigu qiroon jiray yaquulu leh mundirkaasoo yaquulu leh ka digahaya muxuu odhanayaa sabbaxakum alcaduwa massaakum cadowgii baa idin weeraro idin galay aroortii ama galabkii sabbaxakum alcaduw hiraab iyo hiir horo cadowdin gala kaca warubka booba war isdifaaca ama baqda haddee wamasaakum alcaduw ama cadow waa galabbu idin weeraro yani markaad cadowgu meel gaaban ka aragto tolkaana uu dhala'aan yahay seed u dhawaaqi waa kii ninkii beenta badnaa u galgashahad nin been badnaabaa waxaa layii oo been lagu yaqaanay oo yaa wuxuu yihi war cadowbaa geedahan asagoo kaadi u baxay aroortii oo dadka ka hor baxay buu arkay rag soo gaadahay markaasuu soo orday war ka baxaay war waa colay war beentiisa naga daaya layii caalihii intuu tuurayba dhulku gagashay markaas hor sidai muusan yeeli jirin shuu run buu shaaki sheegahaya markii laga dhegaysa wuxuu hi markaan beenta sheegaya anuu taagan baan sheegi jiray ma boorkan ku galgalan jiray war ka baxa waa lagu badbaaday yani ruuxa col ka digahayay iyo dhiboo arkay shucuur iyo khiiruu leeyahay wey wayaquul nabigu wuxuu odhan jiray bucutu waa lay diray ana aniga iyo wasaacatu qiyaamihi ka haatayni labadaa farood oo kale wayaqrinu nabigu wuxuu lamaanayn jiray o isku ladhi jiray bayna usbucayhi labi safarood asabaabata farmurugsatada iyo wlwustaa fardhaxada labadaasoo iskugu qaban jiray aniga qiyaamuhu labadaasoo kaleaan nahay waay dhn waa ujeedaa nabigu nooma dhexeeyo nabi nooma dhexeeyo la soo dirayo diin cusub soo dirayo ama aniyo qiyaamo saasaan iskugu xignaayo waa isku dhownahay inta aan fardhaxo ay ka dheertahay farmurugsatada unbay iga dambaysaa qiyaamu yani waa wati yar wey aad yar nabigu intaa markuu u sheego yquul amaa bacdu intaa kadib faina khayr اlxadiiثi warka u khayr badan waxaa weeye kitaab war iyo hadal waxaa u wanaagsan kitaabka ilaahay wa khayr اlhadyi hanuunna waxaa u wanaagsan hadyu muxamadin alhadyu haddii hadal kordhaboo deelka la reebo hadyu la yidhaahdo wa aariiqaةu wاlmadhab wada iyo tub la qaada wey manhaj iyo madhab waxaa u fiican manhajkiiyo ariiqadii nabi maxamed ala slam ariiqa alla oo lagu janno galo cadaab lagaga fogaado tasuubanaha ugu wanaagsan haddii hudaa hadal la godo deelka xarakeeyana waa addilaalatu walirshaad waa in lagu hanuunsho khayrka lagugu fariiqo ama lagugu farmuuqo addilaalatu bilutfin calaa wajhin yuusilu ila lmaluub baa la yidhahdaa in khayrkii si tartiiboo laifinoo dabacsan laguu tuso marka ama khayrkii adugu marka aad qaadata ama aad ka tagtide way kala duwan yihiin alhadyu wa alariiqatu wاlmadhab ama alhuda wuxuu noqonayaa waa khayrka in lagu tuso addilaalatu wاlirshaadu biluطfin calى wajhin yaxsulu bihi اlmaطluub idan nabigu wuxuu alayh الsalaaة wasalaam waddo alla loogu dhowaado waddada nebi maxamed baa ugu khayr bad wa shara اlumuuri arrimo waxaa u xuna u liito u ba'an muxdathaatuha midda diinta lagu soo daro ziyaadatan aw nuqsaanan wa kullu bidcatin dalaala bidco walboo diinka laga daba keenana waa lagu dhuma naarba lagu galaa uma yaquul suban wuxuu odhan jiray ana aniga awlaa mudan anaa ka xaqla weeye bikulli mumin ruux kastoo mumina min nafsi naftiisa anaa ka mudan anaa ka xiga wey qur-aankaa sheegay annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim nabigu qaacidaasu faahfaahinaya ruux kastoo muslima naftiisa anaa ka xiga waa in haddii difaac ay timaado naftiisa uu ii huro haddii wax la tarayo naftayda waxaan tarin waa inaan tara haddaan nabiga ahay oo mas-uulkiisa oo nabigiisa ahay saasaa la rabaa asaguna un xuba la hadhin nabiguna inuusan mee cidla ummadiisa kaga tegin xagga waxtarka iyo dheefinta tiibuu nabigu faahfaahinaya ana أwlىa bikulli min nafsi nabigu sharxaya man taraka maalan ninka hanti taga falihli ahlkiisa iskale ninkii dhintay hanti ka taga warasadiisa dhaxlaysa aniga waba kuma lihi laa sudus walaa cusur walaa uman kuma lihi waman taraka daynan dayninkii ka dhintana aw dayacan ama maxas ka taga maxas caruur dayacmaysa oo hanti la'aana oo xoolola'aana ka tagana fa ilaya caruurtu waa xaggayga wa calaya dayntuna waa dushayda ilaya waxaad u celinaysaa waa lafi iyo nashan muratab waxaad dhihi jirteen fa ilaya dayaaci carruurtii iyo maxastu dhumaysay ee dayacmaysa anaa xilkoodu isaaran yahay dayntii ka horraysayna wa calaya dayntuna anay isaaran tahay cala araajix min madhabina nabi maxamed waajib bay ku ahayd hadduu ruux muslima dhinto waagi dambe oo waxaante uusan ka tegin caruur maxaso waxla'aana uu ka tago daymo uu ka tago nabigu inuu bixiyaa waajibku ahayd wakadaalika haddana waa sidaa dowladda islaamka iyo ninka muslimiinta xil ahayaba baylada hadday timaado tollo loo waayo asagay saaran tahay baytumaalka laga bixinaya maxalu shaahidkuna waa in shay walba oo khayra laga raadiyo ariiqi nabi maxamed xumana waxaad ka raadinaysaa wixii khilaafsan ariiqa subanaha caleh isalaat wasalaam rawaahu muslim wacan cirbad ibnu saariyata radi allahu tacaala canhu xadiiahu saabiq baa laga wariya xadiikii soo hormaray xadiikii dheeraada wacadamawcidatan wajilad minha alquluub wadarifat min alcuyunad soo marteen way habeen dhowey fii baabi almuxaafadati cala wa aadaabi baad ku wallahu subxaanaه wa tacala aclam